الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد baabka lix iyo labaatanaad waxa uu ku saabsan yahay ma yanbagii an yakuna calayhi alcaalimu min alsadci biاlxaqi ida lam yaksha talafa nafsih maa yanbagii ka u habboon an yakuuna calayhi alcaalimu inuu caalimku ku sugnaado oo min asadci bilxaqi inuu xaqa markaa caddeeyo ah idaa lam yaksha markaanu ka baqin talafa nafsihi naftiisu inay baaba'do bimacnaa in la dilo haddaanu ka baqin inuu xaqa caddeeyo inuu caalimku ku sugnaado inay saas u habboonta yani waxa uu ku saabsan yahay caddaynta xaqa la caddaynaayo iyo inay waajib tahay caalimku inuu xaqa caddeeyo waxaanu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood in wujuubkaasi uu ka dhacaayo oo haddii waxa weeye uu ka boqo kale in la dilo oo dhanni markaa xoog badan uu arrinkaa ku helo haduu sidaa yidhaahdo taasoo kale ruksay unoqonaysaa waa iska dayn karaa waa iska dayn karaa haddii laakiin mafsado ka badan uu ka baqayo inay ka timaado xaalka caynkaasa waxaa waajib noqonaysaa sidaynu kusoo aragnayba xadiidkii abi saciid man ra'a minkum munkaran falyugayiru biyadihi fain lam yastati fa bilisanih inuu markaa ka aamusa markaa waajib ku noqonaysa mafsado ka badan markay ka dhalanaysa mafsadana waxaa ka mid a ah dhibaatadaas inay cid kale u tallaabayso oo dad kaleba markaysaga ama qaraabadiisa ama yani wax la mida loo laynaayo xaalka caynkaas ah waxa waajib noqonaysa inuu ka gaabsado laakiin naftiisa wax ku kooban hadday tahay oo isagun la dilaayo xaalka caynkaasi wujuubka waa ka dhacayaa oo rukso wuxuu u helayaa inuu iska aamuso laakiin hadduu casiimada qaato oo dhibaatadii mar hadday isaga ku koobantao cid kale aynay gaadhaynin oo isagu naftiisa yacni caddaynta arrinkaa uu caddaynayo uu ku furto ta noocaasi hadduu yeelana waa afdal dhibaato cid kale u tallaabaysana aynay ku jirin hata axaadiista qaarkood ay sheegayso ninka waxa weeye imaamka jaairka ah xaqa u sheega oo u caddeeya warajulu qaama ilaa imaamin jaa'irin faamarahu wanahaahu faqatalah in shahaadada fadliga le uu ka mid yahay culamada qaarkood xadiiska yani taxsiiniyeyna waa jiraan inkastoo bacdu cilmi ay daciifiyeen oo ay yidhahdeen xadiiskaasi ma asixin hadduu asaxo ama sugnaado masalada cazimada waa loo daliishan karaa waa loo daliishan karaa umana daliil ahaa masalada ku saabsan yacni in eh, si markaa jahriya in loogu inkiro xaakimka iyo ashyaada ku saabsanna looma daliishan karo waayo ilaa baa ku sugan ilaayaduna ilaaduna haaya sheegaysa in isaga loo tago saas aawadee xadiiskii hore aynu soo aragnay ma khilaafaayo xadiiska sideed iyo labaatanaad <clears throat> can abi nadrata can abi saciidin alkhudriy radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama qama khatiiba imaamu tirmidi wagayruh waxay ka soo wariyeen abi nadra o abi nadrana uu ka warinaayo abi saciid alkhudri ee rasuulku salى اllahu alayh wasalam abi saciid wuxuu yihi rasuulka ilaahi salى اllahu alayh wasalam baa qaama khatiiban yacni kacay xaaluu khudbadaynaayo ayuu kacay oo istaagay fa kaana قال ma qaala waxaa ku jiray oo ka mid ahaa waxyaaluhu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam alaa laa yamnacana rajula haybat nnaasi an yaquula bixaqin ida calima alaa wa xarfu tanbiih alaa laa yamnacan hooyaay yaanu ka mancinino u diidin nin yaanu u haybatu nnaasi baqashada uu dadka ka baqanayaa yaanay u diidin an yaquula bixaqin inuu yidhaahdo xaq oo xaq sheego yaanay u diidin idaa calimahu markuu xaqa garto inuu xaqa sheego yaanay u diidin ee yacni ha sheego xaqa qaala fabakaa abu saciidin abu nadra waxa uu yihi abu saciid alkhudri ayaa ooyey markuu xadiidkaa noo sheegay ayuu ooyey wa qaala qad wallahi ra'aynaa ashyaaa fahibna ilaahay baan ku dhaartaye waxaanu aragnay umuuro ayaanu aragnay yacni in la inkiro oo la caddeeyo ay tahay oo fahibnaa waa ka baqanay markaa dawad waxuu isku cilkaambiyaya ashyaada qaarkood in markaa waxa ay ka aamuseen rawahu tirmidiyo xadiiska waxaa soo wadi wariyey tirmidi wa qaala hada xadiidu xasanu saxiix waxaanu yidhi kani waa xadiis xasana oo saxiixa wey wabnu bnu maajah ibnu maajahna xadiiska waa soo wariyey wa kadalika imaam axmedna waa soo wariyey marka waa xadiid haabita wey riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan an yaquula bixaqin ida calimahu aw samicahu aw shahidahu hadduu xaq ogaado ama uu maqlo ama uu arko yacni baqashada uu dadka ka baqanaya yaynay u diidin inuu caddeeyo caddayntaa xaqa in la caddeeyo ay waajibka tahayna waa fardu kifaaya waa faral ummadda si guud u saaran ee eh, haddii qayb ka midi ah ummadda ay ku kacdo kuwa kale waajibku waa ka dhacaya kuwa kale waajibku waa ka dhacaya abu saciidin alkhudri hadalka uu yihi qad wallahi ra'aynaa ashyaaa fahibnaa wuxuu jeedaa ashyaa culamada qaarkood ay caddaysay inuu isagu khusuuskiisa ka aamusay una uga aamusay itikaalan calaa gayrih yani cidd ciddaa kale isagoo ku hadlaynaaya inuu ka aamusay ashyaadaasina ay tahay ashyaa yacni markaa nooc haybii ku jirtay in baqasho laga baqanaya kollay ay ku jirtay laakiin hadduu og yahay inaan cid kale ku qumin waajibkaas waa ku qumi lahaa laakiin maadaama markaysagaa cid kale ay caddaysay ayuu markaysa markaa yacni ka gaabsaday marka daahirka xadiidku inuu caam yahay wejiga caynkaasa weeye ayuu oohintiisu u dhacaysaa xadiis kale waa kii ku soo aroortay oo min xadiisi abi dar inuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam qul ilxaqa walow kaana mura xaqa dheh oo sheeg haba markaa qadhaadhaado xaqa sheegistiisii bimacnaa e xaqu sheegistaad sheegaysaa haba noqoto mid markaa adaygeeda leh oo yacni markaa qadhaadh iska leh si ay dadku u dhibsanayaan taas haba noqotee ha u aaba yeelin ee xaqa sheeg aayaadkana waxaa ku sugan in culamada markaysaga lagaga qaaday miithaaq ama ballan inay markaa xaqa caddeeyaan ahlu kitaab sidii loogaga qaaday ballanka ummaddana sii si la eg ayaa ballanka iyagana lagaga qaaday inay xaqa caddeeyaan baabka toddobiyo labaatanaad alxadaru min atashabuhi biahli lkitaab digtoonida laga digtoonaado ayuu u baab yahay min atashabuhi isu ekaynta la ysu ekaysiinayo biahli lkitaabi ahlu kitaabka la isu ekaysiinayo xadiiska sagaal iyo labaatanaad can abi saciidin radia allahu tacaala canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalam qaal waxay soo wariyeen bukhaari iyo muslim abi saciidin alkhudri ka soo wariyeen in nabigu sala allahu alayh wasalam qaala uu yidhi latattabicunna sanana man qablakum latattabicunna raacdeeno raacdeeno waa raacaysaan sanana man qablakum ciddii idinka horreysay waddadoodii baa raacaysaan alfaadda qaarkood waxay sheegaysaa sanana man kana qablakum shibran bishibrin waxaa u raacaysaan taaka taaka u raacaysaan wa diraacan bidiraacin dhudhun dhudhun baa u raacaysaan xataa low salakuu juxra dabbin la salaktumuuh wax kale iska daaya haddii ay bahalka yare dab dabka la yidhaahdo godkiisa haddii ay galaan waa gelaysaan yani meeshay maraanba waa ka daba waa ka daba gelaysaan waa ka daba maraysaan waa dabagelaysaan alfaadda qaarkood waxay sheegaysaa xataa law dakaluu juxra dabbi ladakaltumuuh marka suluugu waa qaaditaanka yani waddo la qaado ama la maro geli gelistana waa lagu ilaaqi karaa marka riwaayada kale waxay sheegaysaa xataa law dakaluu wax kale iska daaya haddii ay ummadaha hore ay galeen juxra dabbin bahalka markaa dabbiga la yidhaahdo waa bahal masacagalayda u eg ama mansalugalayda kolba sidaad u taqaan oo ka yar laakiin fasiiladeeda ah nooceeda weeye waase ka yar yar tahay noocan mansacagalayda waxaa la yidhahda waral ayaa la yidhahdaa nooca kalena dabbi baa la yidhahdaa yacni waa isku nooc waxay kaga duwan tahay un waa ka yar tahay marka baashaa yar ee mansalugalayda ama mansacagalayda u eg haddii waxa weeye god ay leedahay ay geli lahaayeen waa ka daba geli lahaydeen qulnaa yaa rasuul allah saxaabadii waxaa yidhi waxaanu nidhi rasuulkii ilaahayow alyahuud wannasaara ma yuhuud iyo kiristaan ba kuwa aan waddadooda raacayna ma yuhuud iyo kiristaanba qaala faman wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam oo waa ayo yani haddii ayna iyaga ahayn waa ayo yani waa iyagaa loo jeedaa rawahu lbukhaariyu waxaa soo wariyay xadiiska bukhaari wa muslimun iyo muslim baa soo wariyey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa in nabigu sala allahu alayh wasalam sheegay ummaddiisu inay raaci doonto ummadihii hore waddadoodii inay raaci doonto ummadihii hore waddadoodii inay raaci doonto yani waxyaalihii ummadihii hore sameeyeen idinkuna waa samaynaysaan markii lagu yihi nabiga sala allahu alayh wasalam yahuudiya kiristaan baa kuwaas waddadooda la raacayaa wuxuu nabigu ku jawaabay hadal tilmaamaya inay iyaga yihiin nabiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu u sheegayey arrinkaas oo ummaddiisu inay sidaa yeeli doonto digis uu ummadda uga digaayo digis uu ummadda uga digaayo ayuu markaa u sheegayey marka tashabuha iyo isu ekaysiinta ahlu kitaabka la ekaysiiyo la shabaho in laga digaayo aynay bannaanayn ayaa laga qaadanaya mawduucana waxaa ku soo aroortay axaadiis badan aayaadka qur-aanka qaarkoodna waa laga daliishaday allahu wuxu uhi walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءahm اlbayinaat walaa takunuu kaladiina waxaa loo jeedaa xaalkiinu yaanu xaalkooda shabihin waa nahyun can itashabuh bihim in la ysu ekaysiiyo reebis laynaga reebaayo weeye wannahyu yaqtadii taxriim wannahyu yaqtadii ataxriim marka dhowr aayadood oo dhowrkaba laynaga reebaayo in ahlu kitaabka la isu ayaa jira oo aayaddaasina ka mid waxaa la mida qawluhu tacaala walaa yakunu kaladina uutuu lkitaaba min qabl fataala calayhim اlamadu faqasat qulubuhum waa nahyun can tashabuh isu ekaysiintii la isu ekaysiinaayey ahlu kitaabka oo laynaga reebaayo weeyaan axaadiista ka digaysaana waa fara badan tahay axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa in gaalo oo dhan aan la shabihin oo la iska ilaaliyo oo gaalada sideedaba aan la shabihin oo nabigu wuxu uhi salى اllahu alayه wasalam laysa mina man tashabaha bigayrina nagama mid aha oo bimacnaa dayru naga yahay man tashabbaha bigayrina kii isu ekaysiiya cidaan annaga ahayn ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam bacdu ahli cilmina waxay yidhaahdaan dembiga uu nabigu sala allahu alayh wasalam yidhahdo laysa mina waxaa la xisaabinayaa dembigaasi inuu yahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inuu ka mid yahay ayaa lagu tirinayaa bay culamada qaarkood yidhahdaan wuxuu kaloo nabigu yihi salى اllahu alيyه wasalam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiiyaa iyaga iyagu ka mid yahay man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum baa nabigu yihi salى اllahu aleyh wasalam axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa ummadihii hore wax kastay sameeyeen in ummaddanna ay samayn doonto bimacnaa qeyb ka mida ay samayn doonto oo wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi xataa law kana fiihim man ya'tii ummahu calaniyatan lakana fi ummati man yafcalu dalik xadiidka xaakim wagayruhu soo wariyeen ee saxiixahi waxa uu sheegayaa haddii ummadii hore ay ku jirtay haddii laga soo qaado in ummadii hore ay ku jirtay mid hooyadii si badrheeda ugu taga oo u abaahiya ummaddaydana waa laga helayaa baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam cid saa samaysaa yani waxa weeye wax kastoo xumaan ah oo ummadii hore sameeyeen ummaddanna qeyb ka mid oo samaysa waa laga helayaa loomana jeedo ummadda dhammaanteed baa wada samayn doonta lagama tilmaamaayo ee waxaa looga jeedaa bacdi iyaga ka mid ayaa samayn doonaa loo jeedaa yani waxaad raacaysaan ummadii hore waddadoodii iyo dariiqoodii baa raacaysaan waxay sameeyeen oo kalaa samaynaysaan loogama jeedo yacni jamiiciin iyo dhammaantiin baa wada samaynaaya loogama jeedo waxaa laga tilmaamaya majmuuciina ama guud ahaantiina cid samaysa waa laga helayaa waayo ummadda nebi maxamed sala allahu alayh wasalam khayr kama dhammaanayo cid khayr ku suganna mar kasta waa laga helayaa waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum cala dalik marka cid wanaagsan yacni kollayba mar walba waa jirayaan marka waa raacaysaan waxaa loo jeedaa qayb idinka idinka mid a ah raacaysaa laga tilmaamaya axaadiis badan oo ku soo aroortay baa jirta inuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam yacni yahuud iyo nasaaro khilaafa khaalifu lyahuuda wanasaara saaya saasay yeelanaha yeelina axaadiis badan oo ka digaysa ayaa jirta oo tilmaamaysa waxaya waxaasay samayn jireen yahuud iyo kiristaan ee idinku khilaafa taasina waa tashabuhii iyo isu ekaysiintii in la diidaayo saasay noqonaysa haddaba tashabuha in la isu ekaysiiyo waxaa la diidayaa gaalada in laga shabaho waxaa la diidayaa wixii ay la gaar yihiin hadday tahay cibaadaadka waxyaala ay ku tacabudaan ay la gaarka yihiin waxyaala ay ka caqiido yeeshaan ay la gaarka yihiin waxyaalaha xataa caadaadka iyo dhaqamada ay la gaarka yihiin waa inaan la shabihin oo la isu ekaysiin oo lala iman ama umuuraha dunyawiga maxdiga ah ee saafiga ah sida waxa weeye sinaacaadka iyo horumarka xagga yacni farsamada ama culumta maadiga ay ka sameeyeen fi lculum annaafica addunyawiya culumta adduunyada ee markaysaga waxtarka ah ta noocaasa lama mancinaayo lama diidaayo in lala yimaado ama taasoo kale markaysa markaa la xasiliyo ama aqoontaasoo kale markaa la kasbado ama falsamadaas oo kale la barto yani markaa shaqooyinka iyo sinaacaadka adunyawiga ah taa lama diidaayo caadaadka ay la gaarka yihiin in la shabaha ma bannaana dharku waa min qabiil alcaadaat waa xaggii caadooyinku ka mid yahay haddana maca dalik dharkay gaaladu la gaarka yihiin in waxa weeye markaa la xidho ma banaana waxay soo guda gelaysaa man tashabaha biqawmin fahuwa minhum wixii mushtaraka ee la wadaago ee aan gaala la gaar ahayn iyada ma soo gudae ma soo gelayso oo tashabuh ma noqonayso lakin waxaa tashabbuha noqonaya waa waxay la gaar yihiin gaaladu ay la khaas ka yihiin waxay noqonaysaa tashabuh bilkufaar saasay noqonaysa sidaas ayay noqonaysa waxaana ku tusinaya dharka ay gaaladu la gaarka yihiin inaan la xidhanin oo tashabuha la diidaayo inuu dharku xataa ka mid yahay waxaa ku tusinaya xadiidka nabiga sala allahu alayh wasalam oo nabigu yidhi ina hadihi min hiyaabi اlkufaari fala talbasha intuu saxaabi ku arkay laba maro oo casfar la geliyey yacni oo casfar lagu caseeyey markaa uu arkay isagoo xidhan ayuu nabigu wuxuu ku yidhi sala اllahu alayه wasalam ina hadihi min hiyaabi اlkufaari labadani waxay ka mid yihiin dharka gaalada fala talbasha ee ha xidhanin dharka gaaladay ka mid yihiin ha xidhan halka waxaa laga qaadanayaa isu ekaysiinta xagga dharka la ysaga ekaysiiyaa xataa inaynay bannaanayn ayaa laga qaadanaya oo xadiiskaasi ku tusinaya mawduuca tashabuhana ashaykhu alcallaama maxamed naasir iddiin alalbani kitaabkiisa la yahaa jilbaab almar'ati almuslima aakhirkiisa wuxuu ku soo arooriyay axaadiis badan oo mawduuca ku saabsan oo dhowr iyo soddon xadiis gaadhaysa oo waxyaalo kala duwan ku saabsan oo shay walba marka markaysagaa la reebaayo in marka gaalada la ysaga ekaysiiyo ama la odhanaayo khilaafa gaaladaa samayseen mawduuca tashabuha ku saabsanna halkaas yani marka kalaam muhima oo ibnu taymiyana ka soo naqlinayo ayuu ku sheegayaa qaacidada ama mawduuca ku saabsan alyahuud wاnnasaara istifaamkii ayaa la geliyey marka hamsatulwasligii markuu istifaamku la kulmay istifaamku hamsatulistifaam waa la meday waayo qaacidadu waxay tahay hamsatulwasligu haddii ay hoos dhigan tahay ama ay godan tahay way dhacdaa marka hamsatul istifhaam ay la kulanto laakiin haddii waxa weeye hamsatul wasli kor dhigan haddii ay la kulanto hamsatul istifhaamku ma dhacde way sugnaataa qaacidada sarfiyadu saasay sheegaysaa oo hamsatul istifaamkaas markay la kulanto hamsatul wasliga kor dhigan waa ta'al ku jirte waa la madaa ee ma dhacdo sababta mid looga dhigayo inay u dhacayno waxay tahay labsi baa ka dhalanaya waxay ku dheehgelaysaa isbaatkii alyahuud wاnasara calaa sabiil ikhbaar baa la moodi karaayo waxuu qofku sugan karaa in khabar la sheego saas aawadeed haddii al la geliyo hamsatul eh, istifaamka mid baa markaa la raaciyo alyahuud wاnasara ama haddii waxa weeye hamsatul wasli hoos dhigan ay la kulanto hamsatul istifaamku in waxa weeye hamsatul eh, hamsatul wasliga in la daayiyaa ma suuragal aha waa alad astakbarta istakbarta lama odhan yani astakbarta la yidhi atakadnaahum sikriya atakadnaahum aitakadnaahum iska daa qur'aan ee carabi ahaan in la akriya waa waa laxni yani waxa weeye waa in markaa la yidhaahdaa iyadoo hamzadu maqan tahay hamsatul istifhaamka waa in lagu dhuftaa abnuka haada a ibnuka ma odhan kartid hada kalad abnuka haada maynankaagi baa kaasi asmuka caliyun magacaagu macali cali ba a ismuka maaha hada kalad almuhim qaacidadu waa saas saas aawadeed baa loo maday oo hadda waxa weeye al bay gashay hamsatul istifhaam kor dhigan baynay la kulantay saas aawadeed waa la maday alyahuud wاnasara qaala faman rawahu lbukhaariyu wa muslimu mawduuca xadiiskaas kolay muxaadaro ku saabsan oo aan mar kaga hadlayay baa jirtay ashyaa badan oo tashabuha kasa ku saabsanna aan xoogaa misaalinayey aan dhowr sano ka hor mar mar galay ayaa jirtay mawduuca ku saabsanay xadiidkaa laftiisa ka ciddii tafsiil ka badan u baahani waad raajici kartaa baabka sideed iyo labaatanaad altaxdiiru min alcasabiyati lilaaraa'i walrijaali walmadaahib waa digista laga digaayo min alcasabiyati tacasubka loo tacasubo oo loo xagliyo lil aaraa'i ra'yiyada dadka qaarkood ra'yigooda loo xagliyo waalrijaali ragga in loo xagliyo waalmadaahibi madaahibta markaa in loo xagliyo loo tacasubo wa annaha min khisaal iljaahiliya iyo inay casabiyadaasi ka mid tahay sifooyinka gaalada inay ka mid tahay aljaahiliya waxaa loo jeedaa waa gaalada ayaa loo jeeda lafdiga jaahiliya waxaa loo isticmaalaa bimacnaa gaalnimadaa loo isticmaalaa haddii haddaba khaslo lagu qaydo innaka mru'un fika jahiliya waxaa kugu sugan khaslo khisaalka jaahiliyada ka midaa loo jeedaa sifo sifooyinka gaalada ka a kugu sugan baa loo jeedaa innaka mru'un fika jahiliya sida nebigu sala allahu alayh wasalam oo xadiis ku yidhi marka waxay ku dhacaysaa khaslo walatabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa waxay noqonaysaa khaslo mar haddii la idaafeeyo waxay noqonaysaa in loo jeedo sifo sifooyinkii gaalada ka mid a ama haddii waxa weeye shaksi lagu sifeeyo waxaa kala duwan in la yidhahdo fika jaahiliyatun iyo in la yidhahdo anta jaahiliyun haddii la yahay jaahiliyun waxaa loo jeedaa gaal gaal baa tahay lakin fika jaahiliyatun waxaa loo jeedaa sifo sifooyinkoodii ka mida baa kugu sugan saasaa markaa looga jeeda sidaas ayaa looga jeeda walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlأulى jaahiliyati اlأulى waxaa loo jeedaa waa gaaladii yani horaa loo jeeda taasaa laga tilmaamay haddii laha mujtamicun jahiliyun waxaa laga tilmaamaya waa bulsho gaala ah waa bulsho gaalo ah laga tilmaamaya haddii laha casrun jahiliyun waa wakti markaa waxa weeya gaalnimo loo nisbiyey ayaa macnuhu dhacay saas aawadeed waxay ahlu cilmigu sheegeen jaahiliye caam ah nabiga sala allahu alayh wasalam intii lasoo diray dabadeed ma jirayso ilaa mu'miniintao dhan nafta laga qabto dabaysha ay timaado nabigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam marka qiyaamadu kici doonto in dabayl qiyaamada ka soo horeysa ay jirto oo qof kastoo muumina sababteeda nafta lagaga qabanayo saasaa nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam marka dabayshaasi waktiga imanayso ilaa laga gaadho lagana soo bilaabo waktigii nabiga lasoo diray sala allahu alayh wasalam jaahiliye caami jiri mayso oo waktiga iyo zamanka iyo qarniguba wada jaahili noqonayo waayo cid ahlu xaqah marnaba inaan la waayay nabigaa sheegay sala allahu alayh wasalam laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq marka daa'ifo muxiqiin mar walba inay jirayso nabigu waa sheegay sala allahu alayh wasalam marka jaahiliye caami ma jirayso markii nabiga lasoo diray sala allahu alayh wasalam laga soo bilaabo ilaa dabayshaasi markay imanayso qiyaamada ka soo horreysaa ilaa laga gaadhayo lakin jaahiliye khaasa ama beled ku sugan ama shaksi ku sugan ama daa'ifo ku sugan taasi waa jiraysaa waana jirtaa masalada noocaasa sheikh lislaam ibnu taymiya wuxuu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaahdo iqtidaau siraat almustaqiim kitaabkaasna waa kitaab muhima weeye aada iyo aada u faa'iido badan oo taalibulcilmigu aanu ka maarmi karin iqtidaau siraat almustaqiim waa muhiman jiddan aad iyo aad buu kitaabkaasi u muhim yahay una faa'ido badan yahay saas aawoodee culamadu waxay inkiraan oo ay diidaan mufakiriinta qaarkood hadallada ay itlaaqaan waktigan oo ay yidhaahdaan ama qarni jaahili ama almujtamicaatu kuluha mujtamicaat jaahiliya bulshooyinka dhammaan jira caalamka waa wada jaahili bimacnaa waa wada gaalay la macno tahay waa wada gaalay la macno tahay almujtamacaatu kulluha mujtamacaad jaahiliya marka la yidhaahdo waxaa loo jeedaa waa mujtamacaad gaalo ah taasina waa kalad waa mid khalad ah oo in sidaa la yidhahdo aynay ahayn waayo ummatu maxamed khayrku ka dhammaan maayo dad badan oo muslimiina baana jiraa mujtamacaad badan oo muslimaa jiraa marka insaan loo itlaaqo ama loo camimo waa mid khalad ah oo aan sax ahayn ahlu cilmiguna aada bay taa u radiyeen xataa qaarkood baa waxay qoreen mufakiriinta ka mid a ah, kitaab ay cunwaankiisa ku magacaabeen jaahiliyat lqarni alcishriin iyagoo ujeeda xukmu bigayri ma anzala allah inuu aada u faafay culamadu waa naqdiyeen waxaana yidhahdeen waa khalad ahlu cilmiga radiyeyna waa badan yihin waxaa ka mid a ah calى sabiil اmithaal ashaykh اlcalaama maxamed nasir الdiin alalbani waa radiyey ashaykh alcalaama saalix ibnu fawzan waa radiyey ashaykh alcalaama bakri abu zayd waa radiyey oo mucjam almanaahi lafdiya ayaa uu ku radinaya waliba culamo kalena fatwo ka soo naqlinaya sida marka waxa naasirdiin albani oo kale marka ahlu cilmi badan ba calaa kulli xaal radiyey waana masaladii culamadu dee ay horay u inkiri jireen yani marka ay horeba u diideen wey markuu imaam lbukhaari saxiixiisa baabaysanayo almacaasi min amri اljaahiliya walaa yukafaru saaxibuha birtikaabiha ila bishirki ama walaa yakfuru saaxibuha birtikaabiha ila bishirki wuxuu ka tilmaamayaa macaasidu in khisaalka jaahiliyada ka mid yahay iyo sifooyinka gaalada inu ka mid yahay macaasidu in sifooyinka gaalada ka mid yihiin ayuu tilmaamaya dabeedna xadiiskiibu soo aroorinaya inaka mur'un fika jahiliya marka wuxuu tilmaamay sifooyin gaalo inay tahay macaasidu haddana maca dalik wuxuu sheegay yacni qofkii inaan lagu gaalaysiinaynin allahuma ilaa inuu gaalnimo la yimaado mooyaane macaasidii biduuni istixlaal inaan lagu gaalaysiinayn shaygii kufri daatadiisa u ah istixlaal looma shardiyo in la xalaashado looma shardiyo laakiin shaygu hadduu yahay macsiyatun duuna alkufri shay macsi ah oo dembi ah oo gaalnimada ka sokeeya waxaa loo shardinayaa wax kale uu gaalnimo ku noqdaa inay raacaan sida istixlaal oo kale inuu markaa sidaa lagu sameeyo ayaa shardi ah xadiiska soddonaad can jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhuma waxaa bukhaari iyo muslim soo wariyeen oo jaabir ibni cabdillaahi ka soo wariyeen ilaahay ha ka raali noqdo jaabir iyo aabihii be qaala inuu yidhi jaabir kunnaa waxaanu ahayn fii ghazaatin qaar ku sugan ghaswo ama duulaan ku sugan ayaanu ahayn fakasaca wuxuu laaday rajulun nin min almuhaajiriina muhaajiriinta ka midii rajulun min almuhaajiriina rajula min alansaari nin ansaarta ka mida ayuu laaday kasciga waxaa loo isticmaalaa oo halkaa duburta marka ama dhirbaaxo ruuxa lagaga dhufto ama markaysaga markaa laad faraha caaradooda a lagaga dhufto yacni marka addimada intooda hore lagu laado taasaa kasciga la yidhahda faqaala alansaariyu markaasaa wuxuu yidhi kii ansaariga ahaa yaa lalansaari tollaay yaa ansaara buu yidhi yaa ansaaraay wa qaala almuhaajiriyu kii muhaajiriga ahaana wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriina tollaay yaa muhaajiriina yaa muhaajirinaay buu yidhi fasamica dalika rasuulu llahi صلى allahu عليه wasalam waxaa taa maqlay rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam baa maqlay faqaala wuxuu idhi maa baalu dacwa jaahiliya yeedhmo jaahiliya maxaa xaalkeedu yahay alfaadda qaarkooda xadiiska ku sugan waxay sheegayeen abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum ma yeedhma jaahiliya isugu yeedhaysaan oo isugu markaa qaylo dhaansanaysaan anoo dhexdiina jooga qaaluu yaa rasuul allahi waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay ka saca rajulun wuxuu laaday oo bimacnaa dubarta uu ka laaday rajulun nin min almuhaajiriina muhaajiriinta ka midii rajulan nin min alansaari ansaarta ka mid a faqaala nabigu wuxuu yihi salى اllahu alayh wasalam dacuuha fainaha muntina dacuuha ka taga buu yidhi dacwada iyo yeedhmada jaahiliga fainaha muntina waayo dacwada jaahiligu waa qarmuun wey muntina waa qarmuun ay akmil alxadiisa xadiiska dhamaystira ama iqra' ilxadiisa xadiiska akri rawahu lbukhaariyu xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari wa muslimun iyo muslim baa soo wariyey cunwaanka uu sheikhu u baabaystay waxyaalaha casabiyada in la iska ilaaliyo casabiyadaana waxyaalo fara badan baa soo gelaya waxaa soo gelaya in qabiil markaa loo tacasubo oo qabyaaladda wixii la odhan jiray waa soo gelays waxaa soo gelaya in waxa weeye gobolaysi la ysugu yeedho in xaafada la ysugu yeedho in urura laysugu yeedho laysugu habar wacdo yaa reer hebelaay yaa reer gobol heblaayo ahay yani yaa marka waxa weeye madhab heblaayeya ahay kullu dalika waa soo gelayaan marka madaahibta iyo dawaa'ifta iyo bilaadda in loo tacasubo kullu dalika waa min khisaal jaahiliya wey waa mid aan bannaanayn weeyaan ma aha oo keliya waxaa la diidayaa yani marka qabyaaladda qabaa-isha la ysugu habarwacanayo taasoo keliya lama diidaayo ee hadday ururo tahay iyo hadday tahay waxa weeye markaa shaksi xataa loo tacasubaayo waa soo gelaysa waa mid mamnuuca erayga almuhaajiriin iyo alansaar waa laba magac oo mashruucah oo sharaf leh oo uu ilaahay kitaabkiisa ku sheegay kuna magacaabay muslimiintii nebiga sala allahu alayh wasalam yacni raacday ee u gargaaraysay qaarna muhaajiriin lagu magacaabay qaarna ansaar lagu magacaabay والsaabiquna alأwaluna min almuhaajiriina walanصari waladina اtabacuuhm bإxsani radia allahu canhum waa magacyo la ammaanay oo mawaadic cadiida oo qur-aanka ka mid a ah ku aroortay waxaana loogu magacaabay camal khayra oo midna waxa uu yahay hijrada ilaahay dartii loo soo hijrooday oo madiine loogu soo hijrooday waa hijratun ila allahi wa rasuulih hijratun ila allahi wa rasuulih markaasaa muhaajiriin lagu magacaabay camalkii ay sameeyeen baa loogu magacaabay ma aha tasmiye iska mujarada oo nuxurkiiyo macnihii ka maran maaha ee sifadii ay la yimaadeen ayaa loogu magacaabay magaca iyo camalkii ay sameeyeen taasaa loogu magacaabay ansaarna waxaa loogu magacaabay nusrada ay nabiga sala allahu alayh wasalam u nusraynayeen oo u gargaarayeen taasaa loogu magacaabay laakiin markii si khalada loo adeegsaday oo labadaa inan midna uu yidhi ya lilmuhaajiriin midna uu yidhi ya ansaar oo la ysugu qaala eh, qaylo dhaansaday magacaas iyadoo loo tacasubaayo ama la ysugu hiilinayo ama la ysku eh, la isugu yeedhanaayo nebigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam inay tahay dacwa jaahiliya baaq iyo yeedhmo jaahiliya inay tahay ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku tilmaamay markaasuu ya bidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum markaasuu nabigu yihi sala allahu alay slam dacuuha fa inaha muntina dacuuha fa inaha muntina kutubta culamada haddaad eegto waxaad arkaysaa iyagoo ka warramaya dadka qaarkood inay madaahibta ama aimada u kala tacasubeen casabiyada noocaasna waa mid khalada mid baa wuxuu yidhi ana xambaliyun ma xayiitu wain amut fa wasiyatii linnaasi an yataxambaluu anigu intaan nool ahay xambali baan ahay yani madhab limaam axmed ayaan haystaa buu leeyahay wa in amut haddii aan dhintana fa wasiyatii linnaasi an yataxambaluu dardaarankaan dadka uga tegayaa waa inay xanaabilo wada noqdaan ma kuwaan iyo dadka kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam inay qabsadaan ra'yi kastoo ka hor yimaadana markaysaga ay ka tagaan cid kastaaba ha tidhahdee inu saa kuwaaniyabay ahayd waay imaam axmed ibnu xambal waa caalim min culamaءi اlmuslimiin lakinahu ka kayrihi min alculamaa yukhti wa yusiib sida culamada kaleba aynay u asiibi karto una khati'i karto ayuu khaldami karaa asiibina karaa marka daaci keensanaya in loo tacasuba ma jiro waa yaa inagula ballamay wax kastuu imaam min al-aima uu yidhi inay ilaaba ilaa xaqu noqonayso masaa-ishay culamadu isku khilaafeen yacni waxay kala dhex yaaliin caalim kastaba qowlkiisu bayna sawaab wa khata inuu qalad noqdo iyo inuu sax noqdo wa kala dhex yaalaa mid kalea wuxuu yidhi ana shaaficiyun maa xayiitu wa in amut kawasiyatii linnaasi an yatashafacuu anna intaan nool ahay buu yihi shaafici baan ahay haddaan dhintana dadka waxaan u dardaarmayaa dardaarankaan uga tegayaa waa inay wada shaaficiye noqdaan atacasub mid kalea ka sii daray oo waxau yihi falacnatu rabbina cidaada ramlin calaa man radda qowla abi xaniifa wuxuu yidhi nacdasha ilaahay oo ciidda markaa tamuuxda ah tiradeeda ah yacni la tiro ah korkiisa ha ahaato cidda hadalka abu xaniifa diidda subxaana allah abu xaniifa ma rasuul buu ahaa haddii hadalkiisa la diido oo kayrkii oo a'immada ama culamada ka mida la raaco ma waxaa lagu dhacay dalaal yani ma aha qawlkii nusuusta iyo adilada khilaafa cid kastaaba ha tidhaahdo waa in la radiyaa haatay culammadu yidhaahdeen hadalkay iska dhaxleen ma mina ilaa raadun wamardudun calayhi ilaa saaxib hada alqabr imaam malik bay ka caan baxday laakiin isaguna waxa uu ka qaatay sheikhiisi rabiica rabiicana wuxuu ka qaatay mujaahid taabiciga la yidhaahdo mujaahidna wuxuu ka qaatay sheikhiisii ibnu cabbaas ahaa saxaabigii caalimka ee baxriga ahaa ayaa maqaaladan asalkeedu ka soo jeedaan laakiin waxay ka bax waxay ka caan baxday imaam malik bay ka caan baxday ma mina ilaa raadun wamardudun calayhi ila saaxiba hada alqabra axad nagama mid aha hadduu naga mid yahayna waa mid wax radinaya iyo mid la radinayo mid isagu marka waxa weeye hadallada qaarkood diidaya oo hadallada qaar tuuraya oo diidaya ama hadalkiisa mid la radinayo ilaa saaxiba hada alqabr ilaa saaxiba hada alqabri yacni nebi maxamed sala allahu alayh wasalam mooyaane nebi maxamed waajib waxa ah hadalkiisa inaan la radina la qaato saas iyadaabaa waajiba marka tacasubka loo tacasubaayo dawaa'ifta ama kooxaha ama madaahibta ama qabaa-isha ama beledada ama ra'yada kullu dalika waa mid aan sax ahayn maxaana waajiba in laga tago maxaana waajiba in laga tago waxay culamadu sheegaan sida marka ibnu kasiir oo kale kitaabkiisa albidaaya walnihaaya ku kusoo aroorinayo wakhtiyo badan oo uu tilmaamayo fitan dhacay oo fitankaasi uu ku dhacay tacasub madaahib loo tacasubayo ou odhanayo waxa weeye waqtiyada qaarkood shaaficiyadii iyo xanafiyada islaayey ama odhanayo shaaficiyada iyo markaysa markaa waxaan ayaa islaayay malikiyada wahaa kada ka caynkaasi ama madaahibta ama dawaa'ifta ama ra'yada loo tacasubayaa sidaas yadaa baynu usaxu ahayn maxaana ku rumoobaya dacuuha fa inaha muntina yacni ka taga qarmoon wey taas iyadaa baa ku rumoobaysa xadiiska sababtiisa tan ku sugan labada isim oo almuhaajiriin iyo alansaar qarmuun ma aha laakiin adeegsiga qaldan ee loo adeegsaday yaa lalmuhaajiriin yaa lalansaar ayaa qarmuuna ah. taas ayaa qarmuuna ah. magacani isagu waa magac wanaagsan magaci wanaagsana haddii si kale markaa loo adeegsado wuxuu noqonayaa markaysagaa mid qaldan waayo ruuxa marka la yidhaahdo magaca loogu yeedho markaysa markaa loogu habarwaacdo waxaa dhici karta inaanu eegin yaa muxiq ah yaa gar leh yaan gar lahayn inaanu eegin baa laga yaaba marka nafaha waxay ku kicinayso daraaddeed ayaa loo diidayaa taas iyadaabaa loo diidaya marka ururada yani markaa loo tacasubayaa waa mid waxa weeye khalad ah. waxyaalaha qaarkood oo marka horeba la samaynayana biduuni tacasubba markaysaa marka horeba in la sameeyo qaarkoodna maba ahba oo qaybqaybinta ummadda la qaybqaybinayo ama ururo siyaasiya ha ahaato ama ururo kaleba ha ahaatee loo qayb qaybinayaa waa mid waxa weeye marka waxdadii iyo marka midnimadii ummadda ka hor imanaysa marka horena keensanaysaba yacni fitan iyo inay dadka u tacasubaan yacni marka ay ka imanayso yacni qaybi oo xukun waxa weeye waa arrin khaldan dad badani waxay yidhaahdaan qaybi oo xukun waxa keena ingiriiski laakiin ingiriisku shalay waa looga horreeyey qaybi oo xukun fircawn baa la yimi ingiriisku wuxuu raacayay dariiqadii fircawn buu raacayey qaybi oo xukun waxaa la yimi fircawn baa la yimi qaala allahu tacaala ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiyacan yastadcifu taa'ifah allah baa inoogu sheegay qur-aanka ina fircawna calaa fi lard ninka fircawn la yidhahda arlada waa ku kibray wa jacala ahlahaa waxaanuu ka yeelay ehelkii arlada ku sugnaa yani ardu misra ayaa loo jeedaa waa dhul khaas ah shiyacan qaybo ayuu ka yeelay yastadcifu aa'ifa uu qeyb ka mida tun jileecsanayo marka qaybi oo xukun waa asunata alfircawniya weeyi waa sunnatun fircawniya waa waddadii fircawn fircawn baa la yimi ingiriisku waa ku raacay laakiin waxa weeye asalku halkaasay ka soo jeedaan ilahay baana sidaa qur-aanka ugu sheegay marka in dariiqadii fircawn oo kale lala yimaado oo ummadda la qayb qaybiyo sax maaha yani ruuxa marka ummadda xukumaya dariiq baa sharcigu u yeelay yani loo soo saaro dariiqii sharciga in la raaco ayay markaa tahay laakiin ummaddii markaa in la qayb qaybiyo oo fitan iyo masaa'ibi ka dhalato iyo ururo loo kala tacasubo yacni sharciga markaysaga mid ku sugan ma ah waana mid khilaafsan waa mid khilaafsan wa jacala ahlaha shiyacan yastadcifu طaa'ifa yani noocaasay noqonaysa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk